bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna shaykhu صالح بن cبd لله الcuseymi غfr اllah lah wlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfan cayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cbdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuun yarxamuhum arraxmaan irxamu man fi lardi yaxkum الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqraai usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuza bisacaadati alcajl ajl fahada huwa almajlis alkhamis wahamaanuun majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylat asabt almuwaafiq lihaamin min shahri shacbaana caami alfi warbacumiya warbaciin hijrati mustafa sala allahu calayhi waali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii شhan iyo sideetanaad ee majaalis dulmka sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah sideedda bish shacbaan kun afar boqol iyo afartanka jira nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu dikri waducaai watowba fadlu ducaa ayaan kusoo jirnay baabka laba iyo labaatanaad baabu ducaai bismi illaahi alacdam baabu ducaai duca lagu ducaysta ayuu baabkan u baab yahay bismi illaahi alacdam magaca loo weyn ayuu baabkan u baab yahay weeyaan baabu ducaai duca lagu ducaysta bismi illaahi alla magacii alacdami ee weynaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo lixdanaad can buraydata waxaa laga cabdillaah alaslami waa saxaabi mashhuur ah wuxuu ku geeriyooday marwa meesha la yidhaahdo ayuu ku geeriyooday maru waxaa maa waraa nahr meesha loo yaqaano waa jayxuun iyo sayxuun iyo dhankaas wuxuu geeriyooday saddex iyo lixdankii jirada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam halka ayuu ku geeriyooday saxaabiga burayda ibn xusayb ayaa wuxuu leeyay ana rasuula rasuulka al sal alla slam samica wuxuu maqlay rajulan inbuu maqlay nabigeena calayh sala slam yaquulu lah allaahuma allahayow innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa ama kugu weydiisanayaa annii aniga ashhadu inaan qiraya annaka adiga anta allaahu alla weyne inaad tahay ayaan kugu weydiisanayaa qiritaan aan qiro laa ilaaha ilaa xawl wacabud lama arki ilaa anta adiga mooyane alaxadu allii keligii ahaa alsamadu ee xaajo dhan isaga loola qasdo alladii allahaasoo lam yalid aanan wax dhalin walam yuulad aanan la dhalin walam yakun uusan u ahayn lahu isaga kufuwan mid u dhigma axadun axad ah aan la arkin magacaas ayaan kugu weydiisanaa ducadaas ku ducaystay ninka wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa qiritaanka aan qiraa inaad alla allahaas oo alla xaq lagula caabudo aanan jirin alla xaq lagu caabudo asaga ahayn aanan jirin allahaas oo keli ah xaajoo dhan loola qasta yacni magacaas ilaahay subxana wa tacaala assamad waa asmaada la kale waa yacni xaajoo dhan adduunya ha noqoto aakhira ha noqoto mid weyn ha noqoto mid yar ha noqoto mid fudud ha noqoto mid culus ha noqoto mid aad rajo ka qabto ha noqoto mid muxuu ahaa aad ka quusato ha noqoto xaajoo dhan xaajoo dhan si kastaba aatee allihii loola qastowa marka allahaasoo aan waxba dhalin lana dhalin cid asaga u dhigantana aan la arkin qiritaankaas anqiraa ilahay kuu weydiistay wuxuu raba mar gadaal u ka sheegana ama muxuu ahaa wuu sheegtay faqaala markaasa nabigeen wuxuu yidhi sala allah alay slam laqad saala saalta waxaad weydiistay laqad sa'alta waxaad weydiisatay allah alla weyne bilismi aladii idaa su'ila acaa bilismi magac alladii magacaasoo idaa su'ila haddii la weydiista alle bihi isaga wax lagu weydiista acaa wixii uu bixiyo wa idaa duciya bihi haddii lagu tugana magac isaga ajaaba uu ajiibayay ayaad wax ku weydiisatay marka kelimadaas iyo ducadaas duco sahlan ma allahuma inii asaluka anii ashhadu anaka anta allah laa ilaaha ilaa anta alaxad samad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii an tarxamanii an tucaafinii an tacfu canii an tarzuqni firdows addunya walakhira marka ism allahi acdama ku jira siduu nabigeen cadey sala allahu alayhi waali wasalam abu daawuud tirmidi ibn maaja waa xadiis saxiixa baabu ducaai ducaa alla lagu baryo biljawaamici jawaamicda midda eray aruuriska ah oo min aducaai ducada ka mid ah waa e, jawaamicdu waaa la ama alducaa aljaamic waxaa weeyaan alfaad yar oo kooban oo macno badanna soo jamcinaysa qof markuu yidhahdo allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar markuu dhaha qofka isaga alla janno weydiistay oo alla naar ayuu ka maangalay oo alla owlaad saalex ayaad weydiistay oo alla maal xalaal ayuu weydiistay oo alla caafimaad ayuu weydiistay oo alla qur-aan ayuu inuu barto oo alla wuxuu weydiista cibaado u yasiro oo alla wuxuu weydiistay inuu khayra duni wax ka maqan lama arko jawaamicda marka waa eray yar oo kooban oona waxa weye macaani aad u badan xambaarsan ayaa la yihahdaa eh, jamcu jaamic waa waa yahay baabu ducaai duca lagu ducaysta bijawaamici ereyada yaryar oo macaanida badan soo kooba min aducaai ducada xagga lagaga ducaysta ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad can caishata xalig an ardaha qalat waxay kaana wuxuu aday rasuulka al wuxuu ahay sal slm yastaxibu mid aad u jecel aljawaamica dacoodhinka jaamica oo uruuriya oo min adducaai ducada ka mid a wayadac wuxuu iska dayn jiray maa siwaa daalika waxaa intaa ka soo haran o iska dayn jiri nabigeena sala allahu alayh waali waslm yacni wuxuu la jeedaa ducoodhinka dhedheer oonan jawaamicda ahayn oo marka weliba alla la baryaa dana sax aan looga baryaynin taasayuu nabiga iskaga tagi jiray laakiin asal ahaan saasaa nabigeen u badnayd calayhi salatu wasalaam maxaa yeelay nabigeen wuxuu yidhi wa uciitu jawaamica alkelim sideedaba waxyaabaha mucjizaadka nabigeena la siiy waxaa ka mid a ah, eraya kooban iyo hadalla kooban iyo kelimo kooban oo haddana macaani aad u badan xambaarsan ayaa nabigeenna calayhi salatu slaam la siiyey baabu cadamu tanatuci fi ducaa ducada in aanan lisku dhabarjebinin amaba aan muxuu ah la xadgudbin tanauca waxa weeyaan waa huluwiga oo kale inaan lagu xadgudbin baabu cadam tanauci inaan lagu xadgudbin xadgudub la fi ducaai ducada ayuu baabkan u baabaya cadam tanauc xadgudub la fi ducaai ducada aan lagu xadgudbin ayuu baabkan u baabaya yani in lagu xadgudba ducadii oo sidii ay ahayd si aan ahayn loo dhiga amaba la dhaafiyo ama waxaan loo baahnayn lala imaado baabkan ayuu baabiya weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad can ibnin wiil oo lisacd ibn abi waqaas sacd ibn waqaas uu dhalay ayaa qaala wuxuu yidhi wiil uu sacd ibn abi waqaas saxaabiga jahiilka awala man ramaa sahman fii sabiililah waa nabiga ree abtigii ayaa waxaa weyaan qaala wuxuu yidhi samicanii waxaa i maqlay abi aabahay oo sacd ibn abi waqaas saxaabada rag ugu horrey ka mid ah wa ana ana aquul aan leeyahay allaahuma allahyow innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata janna iyo wanaciimaha nicmadeeda iyo bahjataha faraxeeda wakada wakada wax un adiga sifooyin noocaas oo hoose anoo muxuu daldala ayuu maqlay wacudu waxaan kaa magalaa bikadi min annaari naarta wa salaasilaha silsilooyinkeeda wa aqlaalaha xirkaheeda wakada wakada oo wixii aan sii tafsiilina ayuu iga maqlay aad yani aad usii turxanbixina oo hoos usii dega waaya faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkayow inii aniga samictu waxaan maqlay rasuula rasuul kale ayaan maqlay sala allahu calayhi waali wasalam yaquulu isagoo leh ayaan maqlay sayakuunu waxaa ahaan doona qowmun qola yactaduuna xadgudbaan fi ducaai ducada fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an takuuna inaad ahaato minhum ayaga oo ducada aadan ku xadgudbin inaka adiga in ucطiita hadii lagu siiyo aljanata jannada uciitaha waa lagu siinaya iyo wamaa fiiha iyo wii gudaheeda kusugan oo khayr khayr lagu siinaya waidaa ucdita haddii lagaa badbaadiyo min anaar naarna ucdita waxaa lagaa badbaadiya minha naarti iyo wamaa fiiha wii gudaheeda min ashari shara marka tafaasiishan tirada badan sidii laska dhaaf ayuu leeyahy yani waxaa laga yaabaa wakada wakada kuwaan hadda u sheega waaba kuwa qur lagu sheegay salaasilta iyo aklaalan salaasila wa aklaalan qur lagu sheegay waxaa weyaan in ilaah laga magala dhibba ma laakiin wakada wakadaas laga yaaba meelo hoose iyo howlo oo wasfi ah xataa aanan adilada lagu sheegin inuu gala ayaa laga yaaba lakiin mararka qaar qofka inuu jawaamicd ku ducayso asal laakiin mararka qaar meelaha qaar inuu sii abaarana jannada markuu qof weydiista nabigeena wuxu ley sl slam alfirdows la weydiista waana jannada qayb ka mid marka mararka qaar nacam laakiin asal ahaan ducuudinkaas erayada yar ah oo macaanida badan xambaarsan qofka markuu yidhaahdo allahuma inii asaluka min alkhayri kullihi nabigeena ducadiisa ka mid alai sl allahuma inii asaluka min alkhayri kullihi caajilihi waajilih maa calimtu minhu wamaa lam aclam waacuudu bika min ashari kullihi caajilihi waajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam yacnii qofka isaga ah waxaad la imaada wax weyn aad u weyn alla subxana wa tacaala waayah xadiidka abu daawud waana xadiid xasanun saxiix weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo lixdanaad can cabdillahi bni muqafal waxaa laga wariyey radia allahu taala arda anahu cabdillahi bni muqafal samic wuxuu ka maqlay ibnahu wiilkiisa yaquul isagoo leh allaahuma allahyow inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanayaa alqasra qasriga qasri waa mxuah gurye waweyn oo muxuu aha qurux badan alabyada ee cad can yamiin iljannati jannada dhankeeda midig ku taalla ayaan ku weydiistay idaa dakhaltaa goortii aan gala faqaala wuxuu yidhi ay bunaya wiilkayow sal ilaaha aljanna janno ilaaha weydiisa wacud bihi alla waxaad ka maangashaa min annaar naarta fa innii aniga samictu rasulla baan ka maqlay sal slm yqul isagoo le sayakuunu waxaa ahaan doona qowmun qola yactaduuna ku xadgudbaan fi ducaai ducada ay ahaan doona ayuu nabig yidhi alai sl o imaan doona abu daawuud ibn maaja wa lafdu abu daawuud fi uhuuri waducaa weysada ama ahaaro qaadashada ama qubays ha noqdo ama weys ha noqdo iyo ku xadgudbaan waxaa weeyaan ducada ducada waad u jeedaanba wiilka wuxuu le ilaah jannada waxaan kaa raba qasrigaad noocaa soo cadoon halkaas u yeelo jannada midigteeda ku yeelaan rabaa <laughs> ogta waa cadgudub sidoo kale weysadan waad aragteen iyo iyo qabayska waa la furayaa bas qofka intuu furo ayuu kadibna iska dhex weysadaas waa la furayaa kadibna qofka iska cadaysana biyihina way socdaan nabigeenana sala allahu alayh waali wa qabla dalika ilah wuxuu le subana ilahi wuu diiday wa tacaala dadka musrifiinta ah in ay waxaa weeyaan ay ficnayn oo israafka aan la ogolayn diladii kitaabkii sunada ayaa waxaa weyaan ayaa cadaysay marka labadaas qole inay imaan doonaan ayaa waxaa weyaan uu nabigeena caday sala allahu calayhi waaalihi wasalem marka in laga taxadiro oo ducada in lagu xadgudbin oo wteen soo aroortay iyo qof markayda u darno dhibaha iyo wax muxuu ahaa nabigeenna nabigeenna calayhi salat slam alla uu ka in xoogga la saaro tan labaadna waxaa weye weysada iyo qubayskan aan lagu ciyaarin biyaha oon lagu xadgudbin ila waa nicmo ilahi subxana wa tacala u bixiyey waana xaaraan in lagu xadgudbo biyaha baabun dacawaatun laa turad ducoo dhin aanan la soo celinin oo qofka haddii aad ku ducaysta ilahi uu ka aqbala subxana wa tacaala ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan laba kun laba boqol iyo lix iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyay cabdixan sakr dawsi radi allahu ta an arda ana nabiya nabigena sal slm qal nabigena wuxuu yidhi alaaun saddex alaatu dacawaatin saddex duca mustajaabaatun waa la ajiibayaa laa shaka fiihina shaka kuma jiro saddex duca iyo saddex alla baryo waa la ajiibi dacwat lwaalidi waalidka alla baryadiisa uu ilmihiisa alla u baryo iyo dacwat lmusaafiri qofka musaafirka ah alla baryadiisa iyo dacwat lmadluumi iyo qofka laga gardaran yahay alla baryadiisa saddexdaas nabigan wuxuu caddaynaa sala allahu aleh waslem inaan la soo celinaynin lidaalika nabigeena calayh salat war ilmihiina haku ku habaarina ha ku habaarina waxaa khayr ahayn ku sheegina ugu ducaynina maxaa yeele waxaa laga yaaba saacad furan oo waxaa weeya qabuulku taagan inay ku aadda kadibna oo halkaas canigu ku halaagsama oo muxuua mustaqbalaan ay ku dhacda qofka sideedaba duca mooyane habaar meesha maba sideedaba qofka waladka ama wanaag ha ama xumaan ha daa'iman wa abadan alle in loo baryo un inaad ilah wanaajiya carabta annaga naga fiicano waxaa weyaan qofka markay ku xanaaqaan allah yahdiik saasay leeyihin allah yahdiika allah kanuniwa ma habaara ah, waa duca marka qofka ku xanaaq qofka waxaa meesha ugu darnood gaara allah yahdiik saasuu dhahaya marka wax aad u fiican waayahay abu daawuud tirmidi ibn maaja wacinda tirmidi dacwat lwaalidi qofka waalidka ah allabaryada u barya calaa waladihi waladkiisa ama ha u ducay ama abaaray wacinda ibn maaja liwaladihi canugiisu alla u baryo weyaan lama celiyo xadiidka waa xadii xasan weyaan eh, xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad can sacdin waxaa laga wariyay ibn abi waqaas wa saxaabigaadaan soo marnay radi allahu taala arda qal wuxu yhi sacd bin abi waqaas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam iddacaa goortu uu alla baryay wahuwa isagana fii baطni xuuti nibirigii amaba mxuu ahaa xuutkii iyo kalluunka aad ku weynay isagoo ku jira calooshiisa maxay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo lama arko mana jiro ilaa anta adiga mooyeene subxaanaka allow nasahnaanta inii anigu kuntu waxaan ahaaday min aaalimiina kuwa aalimiinta ayaan ka mid ahaaday fanaadaa fi ulumaat saddex mugdi gudaheed ayaad mxu kasoo dhawaaqay an laa ilaaha ila ant subxaanaka ini kuntu min alaalimiin fastajabnaa lahu soma waa laga ajiibi habeenkii oo mugdi ah iyo baddi oo mugdi ah iyo kalluunkii calooshiisii oo mugdi ah intaas gudaheeda isaga ku jiro ya ayaad marka ilaahay ku baryi ducadaan laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alaalimiin waa ducooninka aan la heli karin oo qofka daa'iman oo abadan inuu ku dadaala nabigeenna lagu badbaadiyey nabigeena muxuu le alai slat slam dacwatu dinnuun nabi yunis dinnuunkaas waxaa weyan waa xuudkii amaba kalluunkii weynaa oo calooshiisa uu ku jiray nibirigii nabi mxua yunis waxaa nabi yunis calayhi aleyhi salaatu wasalaam ku dhacay tolkiis u tagay markuu u tagay way ku madax adeegeen markay ku madax adeegeen waxaa waa iskaga tage muaadiban isagoo intuu ka carooday iskaga tagay kadibna wuxuu fuulay eh, doon ayuu fuulay doontii ayaa la qor ritay laga riday noqotay oo la qorigi isagoo ku dhaca waa laga tuuray kadibna nibiri ayaa liqay amaba kalluun aad weyn ayaa liqay bas halkaasa maxaalada tal halkaasuu ka dhawaaqay marka fanaadaa fi ulumaat an laa illa ant subxaanaka ini kuntu min aalimiin kadibna fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim waanbatnaa calayhi shajarata min yaqiinin waarsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun faaamanuu famatacnaahum ilaa xiin kadibna waxaa weya banaanka ayanibiriga kusoo tuuray halka ayaa wa isagoo weliba xanuunsanoo dee burbursan halkaas ayaa kadibna geedkii yaqiinka loo yaqaana qaro noqoya iyo noocu noqdoba ayaa ilaahi subxana wa tacaala u bixiyey si aad xasharaadka waxyaabihii ugu ilaaliyo halkaas ayuu caafimaaday uu tooba keenay halkii ayaa kadibna boqol kun oo tolkiisa raggi diiday iyo ummad kaleba ayaa loo diray halkaas ay rumeeyeen famatacna falowlaa kaanat qaryatu aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunis lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizy fi lxaya dunya yacni rag dad in la cadaabo la rabay oo cadaabkii iyadoo loo keen intaa ilaahay rumeeyan subxana wa tacala kadibna cadaabkii laga fayday qowmkaas ayaa ka jira ayuu rabbigan cadaynaa subxaana wa tacaala maxaa yeele nabiga ayaa xanaaqay marka xanaaqii maadaama u dhacay dhankaas ayaa cuquubada la mariyey isagana cuquubada waa laga dulqaaday calayhi wacala nabihi salaatu wasalaam waaya fainahu laa ilaaha ilaa aq luu cabdo lama arkin anta adiga ma subxaanaka allow nasahnaanta inii ani kuntu waxaan aday min aalimiina kuwa aalimiinta in ka mid noqday fainahu shaniya lam yadcu biha kuma ducaysa ducadaas rajulun qof muslimun muslima fii shayin shay qad weligii ilaa hadduu ku ducaysa istajaaba allahu lahu ilaahay baa ka ajiiba subxana watacaala marka ducadaas hala qabsado halagu dhega laa ilaha illa ant subxaanaka inii kuntu min aalimiin iyo tii ka labadaba halagu dhego waaya tirmidi Eh, waana xadii saxiixa baabu daaci qofka alla barya yadcu binafsihi naftiisa ku bilaabaya ibda binafsika man tacuul sooma ahayn marka qofka naftiisa ayuu ku bilaabaya xadidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can ubay ibni kacbin waxaa lg radi allahu ta anu arda waa qaarigii a taqaaneen ana rasula rasulka al sal slm kaana waxaa nabigeena idaa dakara axadan qof hadduu xasuusta ama uu sheega oo fadaca lahu uu duceeya bada'a binafsihi naftiisuu nabiga ku bilabi jira alai slat slam markuu nabiga naftiisa muxuu ahaa ku bilaabo kadibna ayay qof kale u ducon jiray abu daawud tirmidi waa xadiid saxiixa baabu maa yaquulu idaa kharaja min beyti qof mar gurigiis bud uu kasoo uu ka soo baxa muxuu ku dhawaaqayaa ma iska soo bixi sidii muxuu ahaa xayawaankii oo kale maya wuxuu usoo baxaya isaga oo amarkii nabi maxamed alai sl qaadani xadiidka laba kun laba boqol lix iyo sagaashanaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm kharaja arajulu qofka hadduu ka soo min beyti gurigiisa oo fa qaala uu yihahda alla magacii ayaan kusoo baxay atawakaltu waxaan tala saartay cala allah alla weyne ayaan tala saartay walaa xawla xeelad walaa quwata awood iima sugna ilaa bilah alla weyne mooyane yuqaalu waxaa loo dhahaa xiina idin malagi ayaa udhihi waxaa loo dhihi hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita w alla wix dhib ahaay oo kusoo gaari laha waa lagaa kaafiyey wa waqiita waa lagu oo lagu ilaaliyey fatanaxa lahu shayaanu shayaanka ayaa ka fogaado fayaquulu shayaanun aakhara shayaan kale ayaa wuxuu dhihi kayfa laka maxaad ka tari kartaa birajulin qof ama qad hudiya la hanuuniyey oo kufiya la kaafiyey oo uqiya la dhowray maxaad ka qaadan kartaa marka ducadaas yar ayaa shaydaan lagaaga dhowri oo lagaaga kaafini oo hanuun lagugu siini maxay ta ducada ayada bismi illaah tawakaltu allah walaa xawla walaa quwata ila billah bas bismi illaah markaad guriga soo baxaysa bismi illaah tawakaltu allah walaa xawla walaa quwata ila billah oo qalbiga iyo isla socdaan carabka kaligeeda wax weyn ma tarto qofka marka waxaan ku dhawaaqa bismi illaah magaciisa ayaan kusoo baxaya awoodan kusoo baxay allah iskala waxaa weeyaan tabarta isagaa i siiyey isagaa ii idmay isaga cumriga intaan iisoo gaarsiiyey isagaa maalintan cusubii dhaliyey isaga caafimaadkan kusoo baxay i siiyey isaga ayaahakada walaa xawla walaa tawakaltu cala allah allaan tala saartay aniga sidaydaba alla ayaanba mxua xifdigiisaan tala saartay alla ilaalini meel kale ma oon isku hadlayna lama arka askar iskuma hadlaynaayo waxaa weyaan tol iskuma hadlaynaayo dhaqaale aan le iskuma hadlaynaayo awood aan le iskuma hadlaynaayo meesha aan jooga meel nabadgelyo dhibaato ay ka jir iskuma hadlaynaayo laakiin ilahay baan talataa subxana watacaala walaa xawla walaa quwata ila bilahda waxaa maanta aan qabsan doona ama ii qabsoomi doona ama tacliin ha noqoto ama shaqa ha noqoto ama waxbarasho kale ha noqoto amaba yani safar ha noqoto ay shay ha noqoto nooc kastaba xiilad aniga aan leeyahay iyo tab aniga aan leeyahay kuma qabsanayo awood aniga aan leeyahay kuma qabsanayo intaas qof markuu yidhaahdo kadibna waa lala hadlay markiiba waa lagu hanuuniyey waa lagu kaafiyey waa lagu dhowray saas ayaa la dhahaya saasuu nabigeena alayh sala sl no cadeeyey ducadan iyadana waa meesha waxa ka socda waxaad la yaabaysaan waxyaabahan hala aruursado abu daawud tirmidi waan xadiis saxiixa baabu maa yaquul idaa ra'a mubtalan qofka qof imtixaaman hadduu arko muxuu dhahayaa qofka muxuu ku imtixaamanya ama xanuun amaba faqri amaba waxaa weeyaan eh, diin la amaba waxaa weyaan waxay ahaadanba qof imtixaaman haddii aad aragto qofka maxaad dhehaysaa xadiidka laba kun laba boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrat waxaa lagu radi allah tan arda qala wuxuu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam man ra'aa qofka arka mubtalan qof qof imtixaaman oo faqaala kadibna yidhi alxamdulilah alweyne ayaa mahadsan alladii allahaasoo caafaanii iga caafiyey mima ibtalaaka bihi wuxuu adig kugu imtixaamay wafadalanii iga saramariyey calaa kaiirin in badan miman khalaqa intuu u khalqay tafdiilan saramarin lam yusibu dalika albala imtixaankaas qofkaas ku dhaca kuma dhaca qof waxaad aragtay indhoolla qof waxaad aragtay aan hanuunsaneen qof waxaad aragtay mxuu ahaa abixumi ummaddii aan la dhex joogi karin waa kulli imtixaan wa qof waxaad aragtay waxaa weeyaan fahmadii ay dhagax ku tahay oo hal kelima aanan qaban karin waa imtixaan ibtila nooc kasta ahada haddii aad qofka aragta warkan wax aan fahmayn damiinka ah haddii aad tirahdo ama aad tira warkan mxuu ahaa balaaye ama illa-aate ama lugla-aate dhaqanka soomaalida ad taqaanaan ya ood kadibna qof ku jeesjeesto ama wahakmaa ilaa dalika imtixaana kugu dhici marka laakiin haddii aad tirahda ilaahayow waxaa weeyaan adaa mahadsan saan waad iga dhigi kartay aniga igamaadna dhigin saas arinta ayada ah, imtixaankan adiga qofkan aad lagugu qabtay ilaahay wuu igu qaban karay marka ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala alihiga caafay wuxuu ninkaan muxuu aad ku imtixaamay igana saramariyey dad badan oo khalqigiis ka mid inteenna nin kasta oo maanta islaha amadiga waa lagaa fiican yahay dad kumanaan kun iyo malaayiin aad ka fiicanta maanta adiga malaayiin almalaayiin si kasta ahaw duri kasta ku haysta dhib kasta ku haysta si kasta ahaw haakada dadaad ka fiicanta kadibna haddii aad ku ducaysto qofka asaga eh, ibtilada asaga laguma qabto weyaan tirmidi waa xadiis saxiix baabu ducaai alxaaja xaajada iyo danta aad leedahay ducada ee alla la baryo ayuu baabkan u baabiyo xadiidka laba kun laba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can cumaan ibni xunayf waxaa laga wariyey cumaan ibni xunayf ibnu waahib alansaari abu camr almadani waa saxaabi wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd mucaawiya radia allahu tacala arda waxaa weeye cuhmaan ibnu xunayf ana rajula nin dariiran ah, dariira basari indhaha waxba aan ka arkin ata nabiya nabigu yimi sal slm faqala wuxuu yidhi udcu llaha alla ii bari an yucaafiinii inuu caafiyo qaala wuxuu in shita haddii aad doonta dacawtu alla ayaan ku baryaa shita haddii aad doontana sabarta waad sabartaa waad sabraysaa fa huwa sabarkaas ayaa khayr laku khayr badan qaala wuxuu yidhi fadcuh fa amarahu nabigu wuxuu faray ala slam an yatawada inuu weyse qaato oo fa yuxsina u wanaajiyo wuduuahu weysadiisa wayadcuu kadibna uu ku ducays bihada ducaai ducadaas allaahuma alhw inii aniga as'aluka waan ku weydiisanayaa watawajahu ilayka adiga xaggaada ayaan u soo jeesanayaa binabiyika muxamadin nabigaada muxameda sala اla slam alla baryadiisaan kugu soo jeesanayaa nebiyi raxmati naxariista nabigeeda ahaa innii aniga tawajahtu waan u jahaystay bika ducadaada nabi maxamedow ilaa rabbi rabbiga ayaan u jahaystay fii xaajatii fii qadaai xaajatii xaajadayda guditaankeeda haadihi eetanna lituqdaa liya in lii gudo allaahuma allahyow fashafichu ilaahayow ergadiisa ii aqbal fiya anigu i ergeeyey ilaahu i aqbal saas ayada ku ducaysa ayuu nabig yidhi alai slat slam tirmidi ibnu maaja waa xadii saxiixa xadiidkan waad aragtaan dadka dawaata awliyada iyo dawaata ambiyada yacni ku tawasulaan oo allah ugu dhawaadaan meelaha ay daliishadaan ay kamid mid tahay xadiidkan ayaa ka mid ah waxaa ka mid a xadiid alcabaas ibni cabdilmualib oo nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam markuu geeriyooday sayd cumar uu ku yidhi cabaasow kaali kadibna halkaa markuu soo joojiyey uu yidhi ilaahayow annaga markuu nabigeenna noolay calayhi salaatsalaam isaga ayaa muxuu ahaa marka roob rooblaan ugu dhacdo isaga ayaa muxuu ahaa ilaahay noo baryi jiray maantana nabi maxamed dabcan ma jooga ee cabaasow istaag oo duce oo ilaahay muxuu ahaa roob inuuna siiya waxaa weyaan bicami nabiyika ayuu nabiga adeerkii marka cabaas istaag alla bari labadan xadii iyo axaadiista la macnaha iyo xadiid kale oo sanad ahaan daciif ah ayay intay isusoo ururiyaan ah, waxay leeyihiin nabiga waa la sii maraya arinta ayada asax ah ma ahan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alayhi sala slam waa ti uu muxuu ahaa ilaahay uu ku yidhi qul laa amliku linafsii nafcan wala dara wa naftayda aan u tari oo nafci ama dur lama arko maa uqnii canki min allahi shay-an yaa faatima faatima wax ilaahay aan kaaga tari karo lama arko walow kunta aclamu alhayba lastaktartu min alkhayr wamaa masani yasuu haddii aan heybka cilmi heybka ogaan lahaa khayr o dhan waa badsan lahaa xumaana ima taabateen marka nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam muhimadiisa iyo ariiqadiisa waa ashafaaca waa allabaryo shafaacada la sheega wax nabigeena calayhi salaatslm xataa tanweyno shafaaca alcudma oo ummadda dhan uu shafeeci doona in la kala bixiyo oo ahlunaarka ahlujannadii la kala saaro la kala xukumo ood alla subxana wataala ergeyn doona waa sujuud iyo allabaryo fayaftax illaahu calaya min maxaamidihi maa shaa alla mahadin iyo alla barya iyo ayaa loo furayaa meel uusan xataa meel aad mxuu meel ay kamid aan la ogeyn ayaad ilahay u furaya subxana watacala meellahay ugu timid dabcan marka masalada nabi maxamed calayi slat slam annaga naga dhexayso waa shafaaca ilahay baan ka baryana subaa wataala shafacadiisa nasiyo ergadiisa iyo alla baryadiisa laakiin mas'ale la yidhaha jaah nabi iyo daatada nabi maxamed calayhi salaatu salaam ayaan waxa weeyaan allow kugu dhowaanaynaa arinta ayada waa shirkigii caadiga ahaa oy ku baabeen kuna halaagsameen qowmu nuux wa la laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa swaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra dadkaas ayada ah ibnu cabaas kama fi bukhaari waatuu leeyahay asmaau qowmin asmaau qowmin saalixiin waa magacyo dad susuuban ay lahaayeen kadibna markay ragga dhinteen ayaa waxay yidhahdeen war niminka ayaga ahaa uwan wanaagsanaa ilaahay ka baqi jiray si aan alla uga xasuusanna aan sawarahoodii sawarna kadibna aan waxaa weyaan ku xasuusan markaan aragna alla aan xasuusanne sidii ayaa lagu bilaabay kadibna cilmiga ayaa raggi kadibna waxaaba la ilaahyaal waaba waa tii marka nuux sagaal sano uu la dagaalamayey dadka saalixiinta ahaa in la muxuu ahaa aan la caabudin wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum marka ha ka wad suwaac yaquud yacuuq nasr waqad adalluu kaiira in badan iyo kun iyo malaayiin marka waxaan kala jeedaa masalada ku saabsan xadiidkan waa duca nebi maxamed ninkan wuxuu ugu dhowaanaa alayhi salaat slam nabi maxamed calayhi salaat salaam wuxuu ugu dhowaanaa daatadiisa ma ahan binebiyika ay biducaa'i nebiyika sala allahu calay wasalam waxaana waxaa weeyaan eh, eh, u cad arrintaida caddayna allaahumma fashafichu fiya fashafichu shafaaca macnada maxaa wa waa erga waa ilaahayow qofka binaadamka nimi waxaad helaysaan qofkaan u ergeynaya xoolihiisii laga haystay amaba wahaa kada marka masaladaas meel kale yaanan abadan loo aadin tirmidi ibn maaja xadii saxiixa baaba maa yuqalu idaa khaafa qowman dad hadduu ka baqo gaala ha noqdeen islaan ha noqdeen kuwa mxuu nooc kastaba noqdeen hadduu qowm ka baqo qofka muxuu dhihi wuxuu dhexayaa xadiidkan ayaa noo sheegi doona xadidka laba kun laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi musa alashcari waxaa la wari cbdillahi bn qays laqad uutiita mizmaara min mazaamiri ali daawuud ana nabiya nabigeena sal slam kaana waxaa nabigeena idaa khaafa qowman qola hadduu ka baqo qaala wuxuu dhihi jira allahuma ina anaga najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda dhuuntaan ku gelini wanacuudu bika min shuruurihim shartoodan waan kaa magangalnay ilaahay kuwan qoorta dhuunta ugal yani kuwan mujada qofka soo lama dhaha dhuunta ugal macnada maxayt ma dhuunta u fadhiisaa mararka qaar ma og tahay waxaa weeyaan dadka rabaan inay asmaada alle sifaadkiisa ay meelo ku laalaabaan waxyaabaas camal ay daliishanaan najcalu fi nuxuurihim allaan soo qaadayna qoorta mxuu ahay dhuuntiisa aan gelinayna miya yani macnahaas tafsiirkaas mana aha mana u dhowa watacaala allahu can dalika culuwan kabiira laakiin macnaheed waxaa weya ilaahayw dhuunt ugal yanii raggan meel laga saar xujo qoorta usur wa xujo qoorta usur cidda annagana dhibaysa oon ka baqayno xujo qoorta usur taas weyaan waayahay allahuma ina najcalka fi nuxurihim wanacuuduka min shuruurihim ducadaas waa duca ajiib cid ku ducaysatay oo hoogtay lama hay abu daawuud oo xadiis saxiixa baabu ducaai bixifdi samci walbasar aragga iyo dhaq iyo maqalka inaad ilaahay qofka u ilaaliyo oo u xifdiyo in lagu ducaysta ayaa baabkan u baabiya weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo maxaa yeele dhagahan indhahan yaa ku siiye allah hadda ayaa la qaadi karaa oo dhagool qof dhihi doona buubu maxaa dhihi jir maxaa qofkan oo qolyahan dhagoolka soomaaliga waxay dhihi jireen buubu soo buubu ayaad qofka noqon karaa indhoolo ayaad noqon karaa markiiba waxaas ilaahay baana siiyey subxana wa tacaala batrool kaagama baahna inaad biil bixiso laguma baahno maca qofkiina dhegihii ayagaha ayaa laga inaad xumaan ku dhegaysto indhihii ayagaha ayaad xumaan laga yaaba inaad ku daawdo hal mar ayaad ilaahay subxana wa tacaala fagfag labadab siin karaa mar marka masaladaas aad ha looga aamintum man fi samaa an yakhsiba bikum alarda faidaa yatamuur marka baabu ducaai bixifdi asamci walbasar xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can abi hurayrat waxaa radi allahu taala anhu qaala wuxuu yihi abu hurayra kaana rasul nabiga al wuxuu sal slm rasuulka alleh yadcu mid ku ducaysta oo fa yaquulu kadib yadcu mid ducaysta ayuhan jira fa yaquulu wuxuu dhihi jiri allaahuma alla maticnii ii baaqiyeel oo igu raaxay fii samci maqalkayga io wa basari araggayga wajcalhumaa allow labadaas ka yeel alwaaria minii kuwa iga dambeeyo yani alwaaria minii wuxuu la jeedaa abqihimaa saalimayni xataa mamaati ilaahayow ayagoo nabad qaba oo dhagowol aanoon ahayn oon anoon indhool ahayn ilaa aan ka dhinto ilaahu i baaqiyeel wajcalhumaa allow ka yeel alwaaria kuwa iga dambeeya minii xagayga yacnii xilligaan dhimana anoo dhaga idha qabo ilaahayow idil weeyaan wansurnii allow igu gargaar calaa man yadlimunii qofkii idulmina yadlimunii qofkii idulmina wakhud minhu ilaahu iga soo qad biari aarkayga iga soo aargud argud ilaah iga soo sameey weyaan tirmidi mulxaq ayuu yidhi waa xadiidka saddex iyo lix boqol iyo ko iyo soddoonaad waa xadiid xasana waxaad eegtay xadidka laba kun iyo iyo lix iyo toddobaatanaad baab ducaa ducaa baabkaiyu baabkan u baabay bilcafwi cafis iyo walcaafiyati iyo badbaadin in ilaahay la weydiiyo subxana wa tacaala in qofka alla uu baryo inuu iska cafiyo cafwi dembigaada la cafiyo dhaadhacaada la cafiyo yani cafis aad hesho iyo caafiyo iyo badbaado adduunkan laguu badbaadiyo oo faqri lagaa badbaadiyo xanuun lagaa badbaadiyo waxaa weeyaan abiicad xume lagaa badbaadiyo dhaqan xume lagaa badbaadiyo diin la-aan lagaa badbaadiyo wahaakada yani me wax kastoo xun lagaa badbaadiyo salaad la-aan lagaa badbaadiyo wahaakada iyo aakhirana in naarti waxay u weyneyd ciyaadan bilaah iyo waxaa qofka naxariistan in laga fogeey iyo muxuu ahaa meeshii basharka laiskugu keenay iyo maxaa khalqiga laiskugu keenay qofka in lagu fadaaxayo waxyaabahaasoo dhan qofka laga badbaadiyo cadaabulqabriga laga badbaadiye cadaabulnaar laga badbaadiye fitnat ilmaxya walmaat laga badbaadiyo caafiyada taas weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can cabaas waxaa laga wariyey cabaas bn cabdilmualib cami rasuuli illaahi sala allahu calayh waslm nabiga qaala wuxuu yidhi cabaas qultu waxaa ya rasuul rasuulka allow callimnii ibar shayan shay asaluhu aan weydiista allah allaweyne caza wajal shay alla aan weydiista nabi allow bar ayuu muxuu ah cabaas bin cbdillah mutalib yidhi qaala wuxuu yidhi sal ilah allaweyne waxaad weydiistaa alcaafiyata badbaado alla weydiiso badbaado weydiiso famakadtu ayaaman ayaama ayaan nagaaday uma jitu waanu yimid nabigeenna faqultu waxaan ya rasuulka allow callimnii ibar shayan shay asaluhu allaan weydiista asaluhu shayga aan weydiista shayga isaga allah alla weyne asalu aan hu shaygaas allaha looyn aan weydiisto faqaal wuxuu yidhi yaa cabaasu cabaasow yaa cama rasuula rasuulka adeerkiisow sal illaha la weydiisa alcaafiyata badbaada fi dunya walaakhira addunya akhira alle inuu ku badbaadiyo weydiiso weyaan tirmidi allahuma ina nasalka alcafa walcaafiya fi dunya walakhira tirmidi waa xadii saxiixa xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo afar toddobaatanaad can rifaacata ibni raafic xalawr ibni maalik rifaaca ibnu raafic ibnu maalik ibnu cijlaan abu macaad almadani ayaa la yidhahdaa ahlu bader ayuu ahaa bader ragga xaadiray ayuu ka mid ahaa ragga bader xaadiray waxay leeyihin mataqaanaa garaado aad weyn oo saxaabada kale xataa ay lahayn aad u weyn shaahida badran laba guruubba aad baa loo ammaanaa guruubba gruubkan bader xaadiray kuwa kalena waa kuwe mataqaanaan asxaabu shajara allah yaftax calaykum waa raggii baycat ridwaan ragga xaadiray kun iyo boqol taqriiban la ekaa garaadooyin weyna u xihan waaya ninka la yidhaha marka rifaac ibn raafic ibnu malik waxaa laga wariyey wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd mucaawiye alansaari qaala wuxuu yidhi qaama abu sidiiq sid abubakr ayaa istaagay can mimber ayuu ku dul istaagay uma intaa kadib bakaa wuu ooyey sid abubakr ayaa intuu mimberka nabigeena furay calayi slat slam kadibna ooyey faqala wuxuu yidhi qaama rasuululahi nabiga alla ayaa istaagay calayi slat slam caama alawal sanadkii hore cala almimber mimberka ayuu istaagay uma bakaa wuu ooyey faqala wuxuu yidhi isal la weydiista alcafwa cafin iwalcaafiyata i badbaado fa ina axadan qof lam yucta lama siiya bacda alyaqiini iimaanka gadaashii khayran wax ka khayr badan min alcaafiyati in badbaado la siiyo iimaanka islaamnimada aad hesho ka weyn wax ka dambeeya marka intaa lagu siiyo kadib wax in la badba qofka badbaado u helo wax ka oo la siiyo qofka lama arka weyaan khayr badbaado ka weyn ma jiro weyaan soo saaro xadiis xasan saxiix weyaan baabu ducaai khitaami majlis majliska la fariisto oo lagu sheekeeyo gebagabadiisa ducada lagu gebagabeeyey ayuu baabkan u baab yahay markii majlis la fadhiisto oo la buuqa oo la sheekeeya oo mararka qaar xan in lagu dhaca laga yaabo waa haaliban meel majlis oona majlis darsi ahayn iyo majlis cilmi aanan hayn oon xan ay soo gelaynin in la arka waa shubhu mustaxiil khaasatan waqhtigeenna la joogo amaba marka naga danaga day qof ha dhaha oo wixii ha la joojiyo ama ha socoto marka majliskaas noocaas ah khitaamkiisa ducada lagu ducaysa baabka bab xadidka laba kun laba boqol iyo lixi toddobaatanaad can ibn cumar waxa abdullahi bn cumar khataab radi allah ta anuma qal wuxu abdullahi cumar qalama waxaa yaraaday kaana rasul rasulk inuu ahaaday yaquum mid istaaga majlisin boos xataa yadcu ilaa uu kaga ducaysta bi haulaai dacwaat ducooyinkan liasxaabii saxaabadiisa ugu duceey weyaan maxaa yahay ducooyinkaas allahuma allahyow iqsim noo qeybi lana anaga min khashyatika iqsim noo qeybsii oo qayb ahaan noo sii lana anaga min khashyatika cabsidaada maa shay taxuulu aad ku kala dhexgeshid ood ku reebtid baynana annaga dhexdanaga iyo bayna macaasiyka iyo macsiyadaada ad ku kala ilaalisid yacni annaga iyo macsiyada aan ku caasin lahayna wax cabsi aan ka muxuu ahay aan aan waxaa weeyaan ku kala ilaalisid allowna sii allahuma alehw iqsim noo qeybi lana anaga oo qaybahan noo sii min khashyatika baqitaankaada maa yaxuulu wax kala dhexteeda baynana anaga dhexdanayg o bayna macaasiyika macsoodhinkaada yacnii cabsi noo keenta inaan macsidaada iska ilaalina ilaahuna sii adaan ku tugnay wa min taacatika adiga aeecitaankaada i warkaad inaan yeelana maa tubaliqana waxaad noo gaarisiisa bihi aeecitaankaas jannataka adi jannadaada qiimaha badneed wameel yaqiini yaqiin maa tuhawin aad nagu fudays bihi asaga calayna dushanaga masiibaati dunya adduunyada musiibooyinkeeda aad nagu fudays adduunyada boqolaal musiiba ayaa dhacaysa laakiin qofkii yaqiin hadduu haysto kullu nafsin daa'iqat lmowt laa yakuunu ilaa maa araadahu allah qofka alimaanu bilqada walqadar intuu haysto wax ka halaba ma lahan yaqiintaana nasii weyaan wamaticnaa rabbi allow nooga raaxay oo nasii oo muxuu ah noo baaqiyeel biasmaacinaa maqalkanaga iyo absaarna araganaga wa quwatina iyo awoodanaga ma axyaytana intaadna noolayso oo nool nahay weyaan wajcalhu ka yeel kuwa naga dambeeya amaba xilligaan dhimanayna kuwa nala gaara muxuu aha ka dhig weyaan awoodanaga iyo aragganaga iyo maqalkanaga wajcal yeer aranaa argoosaganaga calaa man dalamna ciddana dulmisay wansurnaa noo gargaar calaa man cadana ciddana noo walaa tajcal musiibatana musiibadanaga fii diina diintanaga musiiba diinta lagaa geliya imtixaan weyaan walaa tajcal hayela dunya addunyadana akbar hamina hamiga inaga iyo murugta naga tan ugu weynaanka badan ha ka dhigin walaa mablaqa cilmina cilminaga cilmiganaga meesha uu ku intahooda u gaarana ka dhigin adduunka haddii adiga caqligaaga iyo cilmigaaga iyo fikirkaaga haddii adduunyo un ay noqoto yani waa imtixaan waa imtixaan nasal allah asalama alcaafiya walaa tusalid caynaa nagu sallidin ma laa yarxamna cidaanu naxariisanaynin tirmidi ayaa soo saar xadiis xasan weyaan intaa nabigeena sal slam markuu fadhiisto yacni waxaa yaraa waxaa yaraadeen nabigeen inuu meel uu fadhi ka kaca ila ducadan kaga ducaysta allahuma qsinaa min khashyatika ilaa laa yarxamuna marka eh, aad ayadna waa wa ah, haniimo kale wey xadidka laba kun laba boqol iyo todobiy todobaatanaad can aishatu cali radi allah tan ardaha ana rasul rasulka sal slm kaan nabigan muxuu idaa jalasa duu fariisa majlisan boos aw amaba salla tukada takalama wuxuu ku dhawaaqi jiray bikalimaatin ereyaala ay kalimooyin fasaalatu waxaa weydiisada caaishatu caaisha an kalimaat ay weydiisay faqala wuxuu nabigeena sal slm in takalama qofka hadduu ku hadla bikhayrin khayr kaana wuxuu ahada aabican calayhina aabican mori calayhina dushooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyama laga gaara moori ku dhegan oo kelimaad soo socda hadii meesha khayr laga waday oo kelimaadkaas lagu dhawaaqo oo la akhriyo mori iyo aabic iyo daboolitaan iyo mxuu ah xifdin ayay u noqotaa khayrkii meesha isaga ahay laga dhahay in takalama ku hadlay qofka inta meesha u fadhi bikhayrin khayr kaana wuxuu ahada aabican moori ayuu ahaadaa io mid daboola oo ilaaliya calayhina dushooda ilaa yowmi qiyamati maalinta qiyama ila laga gaaro wain takalama hadduu ku hadla bihayri dalika waxaanan wanaagsanayn oo khayr aan ahayna kaana wuxuu ahdaa kafaaratan dembi dhaaf lahu isaga u ahaataa ducadaas marka maxay tahay subxaanaka allaahuma bixamdik astakfiruka waatuubu ilayk subxaanaka allaahuma bixamdik astaqfiruka waatuubu ilayk subxaanaka allow nasanaanta allahuma alehyow wabixamdika mahadda alaala qaba astakfiru waan dembidhaaf weydiisana ka adiga waan toobakeen ilayka agaadan toobakeenaya nasaa-i waa xadii saxiixa baabu alishaarai bilasbuc farta in lagu ishaaro fi ducaai marka ducada la wada in farta la fiiqo ayuu baabkan u baabiya weyaan fi ducaai ducada xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed toddobaatanaad can sacd bn abi waqaas waxaa la wariy radia allahu tacala canhu qala wuxu yhi sacd bn abi waqaas mara calaya anabiyu nabigan ayaa soomaray soo maray wa ana anigan adcu aan ku ducaysana biasbuci fartayda faqala wuxuu yidhi axad faqaala wuxuu yidhi axid axid yani mara calay nabi nabigan ayaa isoo maray sal slm waana ana waxaa weeyaan adducaan ku ducaysana biusbucii maxaa idin qor biusbucaya miya axsantum an sacd bin waqaas qa wuxuu yidhi sacd bin waqaas waxaa weeyaan mara calaya nabiy nabigan ayaa iso maray sal slm waana ana adducaan ku ducaysanaya biusbucaya labadeed farood laba faraan ku ducaysanaya ma labadan ay ahaayeen mise labadan ay ahaayeen ya allow allow janna isii allow haakada saanoo kale ama saanoo kale yani si ay noqotaba ha noqoto fa qaala wuxuu yidhi miday miday wa ashaara bisabaaba yani saas waaxid ka dhig weyaan waaxid ka dhig saas abu daawuud waa xadiid الله أكبر alfasl athaaliu fasalka saddexaad fadl istifaari istikfaarta fadliga leeda ayuu baabkan u baab yahay ayuu fasal yahay watawbati alla in loo soo noqdo oo loo tooba keeno baab istixbaabi katrat istifaar istikfaarta in la badiyo sunanimada ayuu baabkan u baab yahay towbada iyo istikfaarta wax sahlan ma ahan qofka waa khata daa'iman oo abadan marka markuu gafana waa inuu alla usoo noqdo subxaana wa xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad can abi hurayrat la wariyey radi taala arda qala wuxu abu hurayra samictu rasulla rsulka ayaan ka maqlay sal slm qul isagoo wallahi allaan ku dhaartay innii aniga la astakfiru dembidhaaf ayaan weydiisa allaha la weyne wa atuuba ilah waana tuuba keena filyowm maalintii agtara min sabciina maratan toddobaatan jeer ka badan ayaan alla dembidhaaf weydiisaa una tooba keenaa toddobaatan jeer ka badan waa nebi maxamed calayhi salatu salaam aladii gafara allahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahara dembigiis hore kii dambe waa dhaafay iyadoo sidaa ajirta ayuu haddana toddobaatan jir ilahay usoo tooba keenaa dambidhaaf weydiisanaya xadiidka laba kun laba boqol iyo sideetanaad an ibni cumar waxa lg cbdullahi bin cumar bn khataab radi allahu taala anhuma qala wuxu abdullahi bin cumar in kunaa waxaan ahaynay lanacudu kuu u tiriyo lirasuli rasulka al sl slm fi lmajlisi alwaaxidi halka boos miata maratin boqol jeer muxuu dhihi rabbi rabbiyow ikfir idhaaf lii aniga watub calay iga towba aqbal inaka adiga anta tawaabu alii towba aqbal badan ayaa tahay alraxiimu ee naxariis badan abu daawuud tirmidi ibnu maaja saxiix weeyaan marka hal fadhi ayaa intaas boqol jeer aanu tirin jirnay ayuu leeyahay ninka la cbdullahi bin cumar khataab radi allah ta dono nabigeena alai sl inta ayadan anaga ayay noo tahay jidfur iyo ariiq inoola tilmaamo marka istikfaarta in loo badiyay toobakeenka waa lagama maarmaan xadidka laba kun laba boqol iyo ko iyo sideetanaad can malik waxa lgu radi allah ta qa wuxu anas samictu rasul baan ka maqlay sal slm yqul isagoola qaala allahu tacala tabaaraka watacala allaweyne wuxuu leeyahay ama wuxuu dhahay ya bna aadam ibna aadanow inaka adiga maa dacawtanii intaad itoogayso maadaas waa masdariyatun darfiyatun waxay ka dhiganta marka ay muddata dawaami ducaaika inta allabaryada ay daa'im tahay maa dacowtanii inta ay toogaysid aw rajowtanii aad iqudaraynaysid ood wanaag iga rajaynaysid afartu laka waan ku dembi dhaafaya calaa maa kaana fiika wax alla w gudahaad ahaaday walaa ubaali umana aabayeelo ya bna aadam ibna aadanow maxaa yeele qofka haddii marba ilaahay aad tuugaysa ood alla ka rajaynayso ood alla xagga usoo jeeda bini aadamkan waaba gaf badan yi mogta ilaahay subxana wa tacaala wax alla wix dambe ugu dhaafaya hadduu qofka tooba keena weyaan ya bni aadam ibni aadanow low balaqat haddii ay gaarto dunuubuka dembiyaalkaada canaana samaa'i samada xawrkeeda iyo daruurteeda uma intaa kadib istafarta dembidhaaf aad weydiisato afarta laku aan kuu dhaafaya walaa ubaaliu ma abayeelay ibna aadam ibna aadanow inaka adiga low ataytan haddii aad iila timaado maalinta qiyaama biquraabi lardi arlada mugeed khataaya gafafa uma intaa kadib laaqiyatani aad ila kulanta laa tushriku ana waxba ila wadaajinani bianig shayn shay laataytuku aan kuula imaanaya biquraabiha mugeed oo maqfiran dembidhaaf weyaan tirmidi waa xadiis saxiix marka ilaahay raxmadiisa waasicnimadeeda ayaa xadiidka u cadaynaya laakiin qofka inuu ku kadsooma alla naxariistiisa ood macaasi ku dhaca ma ahan maxaa yeelay ma oga qofka isagoo waxaa laga yaabaa aanan tooba keenin oo macaasida ayaed faraha kula jira in nafta ay ka dhacdo kadibna sidii isagao a qiyaamo lasoo saara walmaru yubcahu calaa maa maata caleyhi yowma alqiyaama marka qofka istikfaarta iyo iyo cibaadadii iyo xumaanka fogaashadii waa isku dhex wado baabu sayid istiaari istikfaarta iyo madaxda muxuu ahaa boqorka dembidhaaf weydiisashada ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun can shadaad bin awsin waxaa laga wariyey radi allahu ta arda can nabi nabig wxu sal slm qaala nu nabigeena inuu yidhi sayid listiqfaar istiqfaarta sayidkeeda iyo boqorkeeda iyo madaxweynaheeda an taqulu waa inaad tidhahdo allahuma alyo ama meesha ugu saraysa ugu fiican wa allahuma allayo anta adiga rabbi rabbiga ayaa tahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo lama arko ilaa anta adiga mooyane khalaqtanii adiga umbaa i uumay oo i khalqay wa ana ana cabduka addoonkaada ayaan ahay wa ana ana calaa cahdika ballantaada ayaan ku suganahay ee wacdika yaboohaada ma staactu intii aan awoodo acuudu waxaan kaa magangalaya bika adiga min shari maa sanactu wax alle waxaan sameey shartoodan kaa magangalaya abuu waan soo laamaya laka adig kugula soo laamaya binicmatika calay nicmada igu nicmaysay ayaan kula soo laamaya oo waan kugu shukrinaya abuu laka waan kula soo laamaya bidembi dembigaygan waan kula soo laamaya oo inaad ii dhaafto fakfir ii dhaaflii aniga fa inahu maxaa yeelay laa yakfiru ma dhaaf dunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyane intaas ayada sayid istifaar marka waa intaas allahuma anta rabbii laa ilaaha illa anta khalaqtanii wa ana cabduk waana calaa cadika wacdika ma stactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu laka binamatika calaya waabuu dembi faqfir lii fa inuu laa yakfiru dunuub ila ant waa sayid listiqfaar macnaheedana waa tii aan hadda aan sheegnay qaala wuxuu yihi nabigeena calayi slat slam waman qaala qofkii yidhaahdo min annahari maalintii muuqinan isagoo yaqiinsan biha kelimaadka iyaga asagoo yaqiinsan oo carabka mas ay ka ahayn e oo famaata kadibna dhinta min yowmihi maalintiisa qabla an yumsi intuusan galabaysanin ka hore fa huwa min ahli janna ahlu janna ayuu ka mid yahy waa bashaarada qabsada sayid listiqfaar qofki inuu ka taga maba ahaba maxaa yeelay saacadda ay ku imaan malkumnida dugsoonta markuu waaga baryo ku dhufo markii galabta la gaaro ku dhufo waa noo doonta iyadna waman qaala qofkii yihahdo min alleyli habeenka wa huwa muuqinun isagoo yaqiinsan biha iyada famaata inta qabla an yusbix intu waa bariisanin ka hore fa hum min ahlijanna ahlujanna weeyaan marka nicmadaas weyninka badan yayna dhaafin hala haysto ilaa dhammaanteen mowd suga kawaanka ma kawaanka waa taqaanaan xoolaha weliba meelaha xoolaha badan lagu kawaano oo kumanaanka kuna xoolo lagu kabaana leena la soo gelinaya safay kusoo jiraan dhaac dhaac dhaac dhaac waa lagu dhufana waa lagu sii tuur waa dhufana lagu sii tuur hakada saasaa loo wadi annagana saas maana dhammaanteen kullu nafsin daa'iqat almowt mid yar mid weyn mid caafimaad qaba mid xanuunsan inta dad ay xanuunsan yihiin oy sariiri saaran yihiin inta caafimaad qabtay oo baxday waa taqaanaan inta odayaal waayeella joogaan dhallinyaro oo baxday waad garanaysaan alcagsu saxiix marka waxaan kala jeedaa dhammaanteen kawaan waxaan nahay dhimasho ujoog maadaama aan saan nahay oon hubna xaqiiqo ay tahay xitaa gaalada wa ogson yahay dhimanayaan qof maanta aan ogeyn ma jira la imow marka sayid اlistikfaar fi الصabax wa fi اlmasa galabta iyo habeenkii la imow si aad wacdigaas iyo ballanqaadkaas nabigan u ballan qaaday calayhi الsalatu wasalaam aad u hesho weyaan bukhaari baabun la jaءa bqowmi yudnibuuna fayastakfiruun alla wuxuu la imaan lahay laja wuxuu la imaan lahaa biqawmin qolo yudnibuna dambaabaan oo fa yastakfiruuna kadibna alla dembidhaaf weydiisaan hadii aad malaa'ig noqon lahaydeen oo dembi aad la imaadeen ilaahay intuu idin qaado ayaa dad dambaabo oo dembidhaaf alla weydiisa la keeni lahaa saasuu eh, mxuu ah xadiidkaas eh, noo soo socdo ayuu baabka ugu dhigay ciwaan amaba ugu dhigay eh, hordhac xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo sideetanaad can abi hurayrat radi allahu ta an arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasuulka wuxuu yihi sal slem waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantii ay ku sugan tahay low lam tudnibuu haddii aadan dambaabdeen ladahaba allahu bikum alla weyne wuu idin qaadi lahaa wala jaa wuxuu la imaan lahay biqowmin qola yudnibuuna dambaabaan oo fa yastakfiruuna dembidhaaf kadibna weydiistaan oo fa yakfiru uu dhaafa lahum ayaga u dhaafa saasuu nabigeena cadaynaa sal sl marka qofka inuu dambaabo waa caadada biniaadamkai basharka marka laakiin istikfaarta ayaa lagama maarmaan ah in lala imaado weyaan baabu qabuuli towba towbada aqbalitaankeeda xataa tatluca ashamsu ila qoraxda ay ka soo baxaysa min maqribiha dhanka udhacayso towbada waa la aqbalaya marka towbada way furan tahay qoraxda meeshii ay udhacaysa ay ka baxdo iyo tan kale xataa tasila alqarqara halkaas markay nafta ay qarac qarac qarac markay gaarto ayadna towba waa dhammaatay siduu nabigeena ku cadday sal allah alay xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo toban sideetanaad can abi muuse ashari xaaligu radi allah taala arda can nabi nabigena wuxuu ku sal sl qal nabigena wuxuu yidhi ina allaha alla weyne caza wajal yabsutu uu fidiyaa yadahu gacantiisa bileyl habeenka ayuu fidiyaa fidiyaa liyatuuba inuu soo noqdo oo tooba keena musiiu annahaar habeenka qofkii dembi sameey musiiu nahaar maalinta qofkii dembi sameey inuu habeenka usoo noqdo iyuu alla subxana wa tacaala habeenkii gacantiisa fidiyaa wayabsutu wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa binahaari maalinta ayuu fidiyaa xataa taluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxda min maqhribiha marka u dhacayso muslim ayaa soo saaray xadeegta ayuu ku leey imaamka xafidahullah aarsaddex iyo labaatanaad xadiidka ah iyo xadiidka boqol iyo afartanaad baabulxadi cala tawba tawba in laisku booriyo laisku goobaabiyo iwalfaraxi biha iyo farax towbadaas oo alla uu ku farxa iyo baabkan ubaabi weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo sideetanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radi allahu ta rda qala anas bin malik qaala rasul rasulka wuxu yih sal slam allahu alla weyne ayaa afraxu ka farax badan bitowbati cabdii addoonkiis markuu usoo tooba keena min axadikum midkiin saqata ka dullaacay calaa baciiri ritigiisii oo la kulmi weeyaan waqad adalahu isaga uu lumiyey fii ardi falaatin arla bannaan ah oo arla bahgooye ah amaba waxaa weeyaan eh, saxra ah ku lumiyey bukhaari muslim soo saaray yacni ilaahi wa tacaala markuu addoonkiisii dembiga daroogada iyo balaayada iyo daddhaca iyo dadilka iyo zinada iyo liwaadka iyo xumaanta iyo xumaan fiirsiga iyo xumaan maqalka ku jira markuu adoonka soo noqdo ood ilaahay usoo noqdo subxaana wa tacaala wuu kaga farax badan yahay mid annaga naga mid ah oo gaadiidkii uu watay oo biyihii iyo baadkii iyo wax alle wuxuu watay u saarnaayeen meel oo saxaro ku lumiyey ood kaga lumay kadibna xadiid kala cadayn doone kadibna intuu quustay nafti qibleeyey meeluu ada ayna jirin geed kadibna saa u kadibna ritigii oo dul taagan oo alaabtiisi ay u dhan arkay kadibna ku booday oo hadal weliba ku hadlay allaahuma anta cabdii wa ana rabuk akhطa min shidat اlfarx ayuu nabig yiri sal slm marka waxaa weeyaan towbada marka halkaas ayay joogtaa booskaas marka ilaahay wuu kaga farax badan marka arrinta iyada ah. iyo marka annaga dhammaanteed noo taalla mid wax akhrina mid kitaab wata mid madax duuban mid koofi wata mid jinsi wata mid waxaa weeyaan eh, loo malayna awliya mid ah, loo walayna mxuu aan ah, awliya loo malayna o ardaa loo malayna dhammaanteen watuubuu ila allahi jamiica ayuha lmuminuuna lacalakum tuflixuun ayaa noo taala dhammaanteen toobakeen ayaa noo wada taala marka aan tooba keenno allahuma ina natuubu ilayka min jamic dunuub alkhaطaya fatub calayna ya rab alcaalamiin wa fii riwaayati limuslim riwaaya imaam muslim waxaa weeyaan uu leeyahay lallah alla weyne ayaa ashaddu darnaan badan farxan farxad bitowbati cabdi addoonkiisa towbadiisa xiina yatuubu goortu u tooba keeni ilayhi isaga xaggiisa min axadikum midkiin oo kaana ahaaday calaa raaxilati gaadiidkiisii ritigiisi ama hashiisi biardi falaatin arla bahgooye ah oo jasiirad ah ama waxaan kala jeedaa mxuuah bahgooye oo saxaro ah fanfalatat minhu saxaraha annaga inaan arkina laga yaabaa saxaraha waa meel dadkeen qaarkeen inaan arkina laga yaabaa waa meel laga yaaba kun kilomitr kun kilomitr amaba shan boqoloo kilomitr lahayn hal dhibico biyo aan lahayn hal geedna uusan ku olin oo la harsan kara geeda yaroo mxuu ahaa iskawn yaryar waa gooni hal geed ood harsan adakayn hal meel biyo ku jiraan ma hal geed la harsana ma meel aad kala garan kartan ma meel aad ma koonfura ma waxaa weyaan maqooyimiya ma qorax ma qorax ka ma garan karti inaad qoraxda aragti qoraxdan marka iyada dhankey jirtaa ma fahmaysi tay jirtaa marka lidaalika waxaa aad u badan waxaan u saxaraha adduunka ugu weyn rubcu khaalig inuu yahay oo sacuudiga iyo cumaan iyo yaman inta udhexayso mandiqadaas dhowr kun oo kilomitr waa oo saxro ah oo wax xayaata bacaad ayaa saa u saaran marka qof hal gaadiid watay oo bacaadkaas kaga lumi marka muxuu ahaa halka gaadiidkaa ah. intuu waa qasab waa dhimanaya shaki ma lahan waa dhimanaya cid soo gurmin lama arka lidalik sacuudiga iyo khaliijka waxaa ku dhaca mararka qaar roobabka ay da-ana waxay yidhahdaan bannaankaan adayna baabuurtan langarusalada qaadanayaan oo bacaadka aan gelaynin kadibna jihadiyaa ka dhumi dhowr sano kadib waaa la arkaya marka baktigooda iyo alfoofta iyo meelaha yeelaya la arkaya aaday u dhacda arrinta aaday u badanta markay ugaarta aadayaan iyo waxay daba ordaan moogtahay dabigii aan ka sheekayn jirna oo masayrnugta anaga u naqaan aanan ahayn markay raadisanaan iyo markay waxyaabahaas ay ku dabalumaan waaya kaana wuxuu alaa raaxilati gaadiidkiisa biardin arda falaatin ee banaan oo bahgooye ah oo jasiirad mxuu ahaa eh, saxraa fanfalatat minhu kadibna way ka fakatay oo ka dhuntay wa calayha dusheeda waxaad gaadiidkaas dacaamuhu cunadiisi wa sharaabuhu cabitaankiisi fa ayasa minha kadibna ka quustay fa ataa kadib shajaratan geed yimid fadajaca fii diliha harkeeda hoos saxday qad ayas isagoo ka quustay min raaxilatihi gaadiidkiisi fa baynamaa goor huwa isaga kadalika arrinkaa ku sugan yahay id aba iyadoo huwa isaga biha iyada ay dul taaganta weyaan qaa'imatan cindahu agtiisa ku xirnaa uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi min shiddati alfarax farxad darnaanteed allaahuma allayu anta cabdii adiga addoonka ayaa tahay wa ana rabbuka ana rabbiga ayaa nahay akhta wuu gafay min shiddati alfarax farax dartiisuu la gafay waxba looma haysta markaas saas weeyaan marka ninkaas faraxiisa marka balqiyaasa su-aadu ma weyne ninka ilaahay rabbinimadiisi gafay inuu sheega oo addoonnimo ku sheega farax dartiis waa kala badbatay mogta qofka isaga ah faraxaas alla markuu addoonkiis usoo oo addoonkiisa u tooba keena alla ayaa ka farax badan qofka isaga ah marka adi maaa maxaa kudhigi marka meel duur ah maaa ilaahay baa gacmaha muxuu ahaa gacanta kuu fidiyey maxaa duur ku dhigi alla usoo noq u tooba keen alla usoo noqo nacam xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo sideetanaad can anas malik waxaa radi allahu taala arda ana nabiy nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi kullu bni aadam bini aadam dhammaantii khataa waa gaf badane wa khayru lkhataa'iina kuwa gafa kuwa khayrka badan attawaabuuna kuwa tooba keena weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can ibn macqilin waxaa la yihi cbdulahi bn macqal ibn muqrin wey almusani abulwaliid alkuufi wey min wasta taabiciin ayuu ka mid ahaa wuxuu geeriyooday sideetan iyo sideedki hijrada nabigeena alai sl slam basra ayuu ku geeriyooday siddeetan iyo sideedii ayuu geeriyooday hijrada nabigeena alai sl slam basra oo ciraaq ku taalla ama anqara oo turkiya ku taalla ayuu ku geeriyooday qaala wuxuu yidhi cbdulahi bn muqafal dahaltu waan galay maca abi aabbahi anoo la jiro muqafal weeyaane calaa cabdilaahi cabdilaahi ayaan muxuu ahaa an ibn muqafal ma macqil weyaan hy cafwan hy can cabdilahi bni macqilin waxaa laga wariyey raximah اllah waa eh, ibnu almuzani abulwaliid alkuufi waa taabiciinta kuwooda dhexdhexaadka ahaa siddeetan iyo sideed ayuu geeriyooday basra amaba wuxuu ku anqara qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdilaahi ibnu dakhaltu waxaan galay la galay macabi aabahi cala cabdilaahi ayaan galay cabdilaahiga waa kee ya culama alla ibn mascuud waa biduuni shak fasamictu an maqli qol isagoo qaala rasul wuxu yiri sal slm annadamu qofka inuu shallaayo oo dembigii ka dhac uu ka shallaayo towbatun waa towba faqaala lahu abi abe wuxuu u yidhi wuxuu ku yidhi anta adiga miyaa samicta nabiya nabigaana maqashay yaquul isagoo la annadamu towba qofki inuu shallaayo waa towba keen qala wuxuu yidhi nacam haa ibn maaja wa xadii saxiixa baabu tikraari takarur almaqfira dembi dhaafka qofka eh, in ay usoo noqnoqonaysa ay soo noqnoqonaysa bitakaruri towbati towbada noqnoqoshadeeda haddii aad mar kastoo tooba keento toobada aad ku noqnoqoto dembi dhaafkana wuu soo noqnoqonaya xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed sideetanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radia allahu taala arda can nabi nabgen wuxuu ku uri sal slm fiima xadiid yaxkii uu ka sheega can rabbihi rabbigiis tabaraka watacala xadiid qudsiga weeyaane qaala wuxuu yihi rabbigeen adnaba cabdun adoon ayaa dambaabay demban dembi dambaabay faqala wuxuu yidhi allahuma la iqfir lii idhaaf dembi dembigayga faqaala tabaaraka wa tacala alla weyne wuxuu yidhi adnaba cabdii adoonkaygu dambaabay damba dambi iyuu dambaabay facalihim wuxuu ogaaday ana lahu raban rabbi inuu la yakfiru dhaafo adamba dembiga wayaahdu bidembi dembigana dadku u qabto uma cada ku noqdo faadnab wuu dembaabay faqal wuxuu ay rabbi rabbi ikfir lii dhaaf dembi dembigayga faqaala tabaaraka wataala laweyne wuxuu yidhi cabdii adoonkai adnab wuu dembaabay dembi dembi facalima wuxuu gartay ana lahu rabban rabbi inuu le yakfiru dembi dembiga dhaafo wayahudu bidembi dembigu qabta uma cada wuu noqday faadnab wuu dembaabay faqal wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow ikfir lii dembi dembiga ii dhaaf faqaala tabaraka wataala laweyne wuxuu yidhi adnaba cabdii addoonkaygu wuu dembaabay dembi dembi facalima wuxuu gartay ana lahu rabban rabbi inuu le yakfiru dembiga dhaafo wayahudu bidembi dembigan dadku qabta icmal waxaad camal fashaan waxaad samaysaa maa shita wixii adoonta faqad kafartu laka waan ku dhaafay ay maadumta dumta tudnib watatuub haddii aadba marba markaad qofka dambi ku dhacaad ilahay usoo noqonaa subxana wa tacaala ilaahay intuu qofka usoo noqonaad waa ka tooba aqbala weyaan saasay culimad ku fasireen bukhaari muslim soo saaray hada wallahu aclam wsal allah sala abdi